jannada dega oo meeshaa doontaan wax ka cuna geedkaasuun iska ilaaliya geed loo cayimay geedkaasi waa alxindatu wasumbulatu wazaytuunu midba mid buu ku sheegayaa kutubta laakiin innaga dee wax badan oo maaragtay ku tacalluqa ma jiro ee waxa weeyaan waa geed alla calaamadiye uun wuxuu ka turjumayaa uun wixii ilaahay diidaana inuu diidan yahay wixii ilaahay u amraana inuu amran yahay taasubuu ka turjumayaa geedkii isaga ahaa waa loo sheegay waxa ay la kulmayaan fa asallahum ashayaanu canhaa canhaa geedkiibuu shayaankii ah, jannadiibuu ka simbirixiyey fa akhrajahumaa mima kaana fiih nicmaday ku sugnaayeen buu ka soo saaray dabeedna dee amarkii ilaahay bay khilaafeen waqulnaa lahum waqulnaa ihbituu bacdukum libacdin cadow dega buu ilaahay samada ka dega jannada ka dega labada waa noqonaya ilaa caalamka kore eh walakum fi lardi mustaqarun wamataacu lilaxiin jannada adduunyada waxaa ku leedihin mustaqar meelaad degtaan mataac wax yaroo ku raaxaysataan ilaa xiin ilaa inta muddoah intaa ka soo dhimanaysaa arrinku saasuu ku dhacay cadaawadiina waa taa ibliisku ilmo bani aadam cadow buu u yahay oo waa ka dhaaranaya de qur-aanka dhexdiisa ilmo bani aadam laftigooduna dee cadaawad baa dhex waxay ka soo bilaabantay labadii aadam uu dhalay suuratulmaa'ida saynu ugu tegi doono oo midika kale kow ka sii ka dhaxaysaa islaamka laftiisii bay sii dhex maraysaa waxa weeyaan dhibaatooyinkii ka dhashay kasoo bixida jannada arrintaasuu dareemay mushkilada ka timid nabi muuse oo aadan baa ilaahay istusay meel ilaahay og yahay buu isku tusay siduu nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam xadiidka ku sheegay aadayga nebi muuse odaygii canaantay aadama wuxuu ku yidhi ma aadan baad ahay kii naga soo saaray jannada war maxaad iigu eedaynaysaa buui miyaanad towraad ku arkin intaan ilaahay abuurin ka horba inay sii qornayd inaan ilaahay caasiya khilaafayo mee waan ku arkay buui haddama wax ilaahay qadaraad igu canaananaysaa buui aabbayga dacnaanta waaya fa talaqaa wuu la kulmay buu ilaahay aadamu nebi aadam min rabbihi ilaahiisa wuxuu kala kulmay kalimaatin kelmaduu kala kulmay kelmadihii uu ku towbad keeni lahaabaa ilaahay uu barayoo fataaba calayhi wuu ka towbad aqbalay innahu ilaahay huwa isagu attawaab ka towbad aqbalka badan weeye alraxiimu ilaahay waa ka naxariista qulnaa waxaanu nidhi buu ilahay yidhi ihbituu ka dega minhaa jannada xaggeeda ka baxa jamiican idinkoo dhan aadamiyo ehelkiisiiyow dhaafa halkan fa imaa ya'tiyannakum hadduu idinka yimaado minnii aniga xaggayga hudan hanuun hadduu ka yimaada buu ilaahay yidhi oo aan hanuun idiin keeno faman tabica cidda raacda hudaaya hanuunkayga cidda raacda cidduu doonayaba ha ahaado falaa khawfun calayhim cabsii dushooda may ahaanin dadkaa walaa hum yaxsanuun mana murugoon doonaan waaladiina kafaruu kuwa ka gaalooba bi biaayaatinaa aayadahayga kuwa diida iyo hanuunkaa aan keenay ulaa'ika kuwaasina asxaabu nnaar naartay la saaxiib yihiinay ku waarayaan naartay la saaxiibin muddo dheer ku jirayaan hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda khaaliduuna way ku waarayaan nabi aadam calayhi salaam markii uu arkay amarkii ilaahay inuu khilaafay ama wixii loo diiday dee inuu dhex galay wuu towbad keenay marka kelmaduu ilaahay kala kulmay kelmadahan ilaahay buu kala kulmay ilaahayna wuu kula kulmay macnaheed waxa weye ilaahay baa wuxuu baray siduu alle u raaligelin lahaa ee uu toobadkeeni lahaa waalqur'aanu yufasiru bacduhu bacda qur-aanka kariimkaina wuu isfasiraa oo haddii meeli ay yaro mubham tahay ama si guud wax u sheegto meel kala iftiimisa ilaahay baa wuxuu tilmaamay kelmadaha ilaahay uu nebi aadan baray ee u laqimay ee uu ku toobadkeenay ee ilaahay uu ku raaligeliyey caynkaay ahaayeen rabanaa dalmna anfusana wain lam takfir lana watarxamna lanakuunana min alkhaasiriin aadam iyo xaawi iyagoo hadlaya waxay idhaahdeen ilaahay ow naftaydii waan dulmina ila qofku hadduu macsiyo iyo gaf sameeyo sideedaba ilaahay waxba ma yeela isagaa waxisyaala haddii aanad noo dhaafin oo aanad noo naxariisan kuwa guuldaraystaanu noqonayna ilaahay ow gefnay qiranay waa toobadkeennay ilahay naga dhaaf saasay idhaahdeen ilaahayna wuu ka dhaafay ka dhaafay arrintaas waxay ka turjumaysa oo muuqaal ay utay tilmaamaysa ilmo bani aadam way gafayaan wax dhowrsoon yeelan maayaan rusushunbaa dhowrsoon rusushana waa adiga arkaya marmarka qaarkood inay yaro ciirayaan ilmo bani aadamkii kale duryaddii aadam ka farcanayd marka ay ugaf ka dhaco waxa la doonayaa inaanay kusii adkaysan inaanay quusanin laakiin ilaahay u toobadkeenaan siduu ilaahayba fariintaa soo faray nebi maxamed qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiican qofku dembi kastoo uu galo noocuu doonaya ha ahaada gaalnimadaa u weyno hadduu ka towbadkeena ilaahay wuu ka dhaafaya waa nicmooyinka waaweyne ilaahay uu basharka siiyey weliba nebigu wuxuu xusaya calayhi salaatu wasalaam haddii bani aadamkani aanay gafaynin ilaahay intuu meesha ka saaro qaar gefoo towbad keenuu keeni laha ayuu ilaahay abuuri lahaa walilaahi fii khalqihi shu'uun marka waa inaynu towbadda ogaana towbaduna waa faral habeen iyo maalin gabal dhacay iyo waa baryay goor walba qof ma isgaranayo wax ka dhacdhacay saa darteed waa inuu towbadda badiya towbadda badiya wakhti walba fataaba calayhi inahu huwa tawaabu raxiim faqulna minha jamiican ilaahay baa ku celiyay waxaa layidhi ka dega halkan Ah, waqulna habiduu bacdakum libacdin caduwan halkana ilaahay wuxuuhi wada dhaafa intii halkaa joogtayba hadduu ibliis ku jira iyo hadday aadam iyo xaawo yihiiniyo ka halkan ka degadaa ilaahay marka halkaa waxaa laga fahmayaa gefka shayga la ydhaadaa nicmo la haystu dadka weydaariyaa gefka iyo macsiyadu nicmo la haystana wuu weydaariyaa balaayo aan jooginna wuu keenaa waa lilmacaasi aathaar macaasidu raad bay ku leedahay bulshada iyo qofka iyo dhaqaalaha iyo deegaanka intaba macsiyadu waxa ay ku leedahay raad weyn dee gefka aadan ka dhacay waa adiga arkaya halkana la isula soo baxay lagdabka faraha badan iyo rafaadku uu ka jiro ee aan lagu nasanaynin waxa hadaba ilaahay uu tilmaamay dadku markay ifkan yimaadeen ciddii aadam ka farcan iyo ilaahay waxa ka dhaxayn kara ilaahay xadhig buu soo laalaadiyey xadhiggaa ka soo irkadee soo qabsada jannadii nebi aadam laga soo saaray ama waalidkeen wuu ku noqonayaa xadhiggaa ka seegaana haawiyuu ku dhacaya adduunyadu sahal bay hayde waxa uu ku halaagsamayaa naaraha marka xidhiidhka ilaahay iyo addoommaha ka dhaxeeya ayaa halkan ilaahay uu ku tilmaamay fa imaa ya'tiyannakum minnii hudan hadduu hanuun iiga ka yimaado hanuunku waa kee ummadu had iyo jeer hanuun way sheegtaan iyo horumar hanuun waa ilaahay hanuunku waa waxyiga samaawiga ee ilaahay usoo dhiiba rasusha hanuunkaasi marka uu yimaado dadku way qaybsami doonaane ka raaca ee aqbala ee waxyiga samaawiga iyo kutubta ilaahay iyo diinta ilaahay aqbala iyo sharciga ilaahay falaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun arrinkiis waa cabsi iyo muruga midna ma haysto sideedabana cabsida iyo murugadu waa waxa in fara badan halkan inagu haya marka cabsidu dee wuxuu qofku ka cabsanayaa wixii soo socda murugadana wuxuu ka murugayseen wixii tegey ifkan waaba labada dadka wareeriyey ka u dhaqaalo badan bay labadaasi wareeriyeen oo ka u xoog weyn ayay labadaasi wareeriyeen oo ka u caafimaad badan bay wareeriyeen oo ka u cilmi badan bay wareeriyeen dadka had iyo jeer la kamanaya ama inay nicmo dheeraada haystaan ima alkhawf wa ima alxusn meeshan nagu hayaan labadaasun qofkii oo cunay oo cabaya caafimaad qabo imkaaniyaad badan leh ayay labadan ugu daran yihin wuxuu ka warwarayaa qofkii wax munaasib ahaayoo aanu samaynin fadeexad soo gaadhay buu ka murugaysan yahay ficil uu sameeyey ama lagu sameeyey buu ka murugaysan yahy murugadaasi waa ku badantahay dadka ama khawf dee xagguu aamin noqon doonaa qofki kii godob haya hadalkeeda daaya kii aan godob haynin ayaa ama ilaahay uu ka cabsanaya ama aakhiruu ka cabsanaya ama ummad kale u ka cabsanaya alkhawf fiiha kaiir adduunyadanaynu ku noolnahay waa wax dadka wadaha jaree ciro iyo bidaar waxa taa ka soo saaree aad arkaysaa waa ima alkhawfu wa ima alxusn ilaa la tilmaamay cudurrada badankoodii hadday dhiikar tahay iyo macaan tahay iyo hadday wadna istaag tahay iyo xidida ku qarxaqo mushkiladaasoo dhammi waa ima alkhawfu waalxusn laakiin halkaa marka la tago labadaaba waa laga nasanaya waa raaxad daa'ima ilaahay ehelkeeda haynaga yeela laakiin taa maxaa lagu helaya kaarhka lagu qaadanaya muxuu yahay waa diinta ilaahay dadku hadday doonayaan nabadgeliyo hadday doonayaan horumar dhaqaale hadday doonayaan adduun wanaagsan iyo aakhiro wanaagsan faman tabica hudaaya ayaa ilaahay u leeyay halka laga raadiyey masterkeedu waa halkaa ma aha ummadaha galbeedkoo laydhaa sidaa u ilbaxeen ay beeraha u beereenay laydhka u siraadeen warshadaha ay u sameeyeen bal inana aan dabaguclayno bal distoorkooda wanaagsan bal dimuqraadiyadooda digdigtaasoo dhami dumitaanunbaa ka dambeeya laakiin faman tabica hudaaya baa ilaha noloshuna sideedaba dhaqaalo badan iyo imkaaniyaad iyo dhaldhalaal adduunye maahee noloshu waa iimaanka noloshu waa diinta iyo iimaanka ummadaan diin iyo iimaan lahayn waxalla waxay hayaan oo dham waa barkumataal waman carada can dikrii faina lahu maciishatan danka nolol cidhiidriyaan u ballanqaaday baa ilahay uhi qofka diinta diida wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa maalinka qiyaamahana isagoo dam ah oo hangabsanaya ayuu isa soo taagaya jaafaajiriq buu bilaabaya markaasuu leey qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiira ilaahay ow dee ifkii waxba abaan arki jira waan indhafiiqnaa maxaa dhaca ilaahay jawaabtu siiyeyna waxa uu yidhi kadalik atadka aayaatuna fanasiitaha wakadalika alyawma tunsa waxyigaygii baan kuu keenay ummad yahay markaasaad diiday markaasaad isilowsiisay sidii wixii loobo kalaad noqotay adigana maanta waa la wilaawaya maxaynu islena xalig baa inoo dhexeeya waatadgoysay dee subxaan allah falaa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuun waa kaa cumar binu khadaab lahaa radia allaahu canhu waxaanu qolo islaamka ilaahay uu ku ciseeyo markastoonu islaamka cisiga ka raadinno waa ka hela meel kale haddaanu ka raadinana ilaahay wuuna duleeyaabu dadka xikmaddu ay kasoo butaacaysa nolosha fahmay kuwaasay ahayn waa kaa ilahay hi waladiina kafaruu wakadabuu biaayaatina ulaaika asxaabu naari hum fiiha khaaliduun halkaasunbaan ku cabuaynaa halkaasaa lagu buuxinaya waaya waxaa haddaba halkan ilaahay uu ka bilaabay inuu xiso qisadii reer banu israa'iil reer banu israa'iil qisadoodii oo runtii qisooyinka qur-aanka ugu badana xagga soo noqnoqoshada in fara badan bay qisadaasi soo noqnoqonaysaa qisooyinka qur-aankuna waa dhowr nooc qisooyinka qaarkood waxaweeye waxay ka warramayaan ambiyada iyo dacwaddii ay u gudbinayeen ummadahooda iyo markhaatigay wateene mucjisaadka ah wa mowqifulmucaanidiin iyo dadkii ka hor yimid bal tallaabooyinkay qaadeen waxaa kale oo la socda dee ummadaha casharada ilaahay u dhigay iyo duruustaynu ka kasbanayno qisooyinka qaarkoodna waaba wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee qur-aanku uu soo degayay qisooyin dhacaybaa qur-aanku uu ka warramaayoo dee haddii nebigii asxaabtu ifka ay ka tegeen innaga ayaa cashara ka kasbanayna nastafiid minha duruusan wa cibar qisooyinkaasi waxay caddaynayaan usasu dacwati ilallaah ilaahay marka dadka lagu baaqayo xaggiisa bal tallaabada la qaadaya iyo habka loo soconaya iyo arrimuhu siday u kala horeynayaan wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun qisooyinka qur-aanka xikmadaha ku jiray ka mid tahay tahbiitu fu'aadi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam wa quluubi alummati almuxamadiya calaa diin illaah wa taqwiyati iqati lmuminiin qisooyinka xikmadaha loo sheegayo waa nebigaa lagu dajinaya iyo ummadda islaamkaba had walba oo markaad aragto baashan adduunyada iyo taariikhdeedii iyo soo jireenkeedii iyo lagdanka ka jira iyo kolba sida qolo loo roganayay iyo waxa sabab u ahaa waxa waad la qabsanaysa wakadalika wakulla naqusu calayka min anbaa'i rusul maa nuthabbitu bihi fu'aadak wajaaءaka fi hadihi اlxaqu wamawcidaة lilmuttaqiin waxaa kale oo qisooyinkaasi ay fawaa'idka ku jira ay ka mid yihiin dikrayaadkii iyo xusuustii walaalaha inaga horreeyey iimaanka inooga horreeyey inaynu maaragtay qalbigeenna kusoo xaadirsanno ku dayanno iyo raadkoodiio ilaahay uu ka dhigayo mid waara nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dacwadiisuna runtii ayay qisooyinkani ka markhaati furayaan ilaan rusushiibaa ilaahay uuna horkeenay maqaalkoodii iyo muuqaalkoodiiba waa muqaaraca liahli kitaabi alxuja ummadahan had jeer iyagoo kutub haysta nebi maxamed diiday calayhi salaatu wasalaam iyagana ilaahay wuu fashiliyaa oo kutubtooda waxay sheegaysay dadka ka qariyeen ayuu qur-aanku in badan ka waramaa qisooyinku waxa weeye qur-aanku ka warramaya labadan qisayn qisada reer banu qisada nebi aadam ay ka mid yihiin waa darbun min duruubi اladab yascaa yasqaa ilayhi اsamcu wa tarsakh cibaruhu fi اnnafs waa siyaabaha qofka loo laabqaado loo dareengeliyo loo qiirogeliyo si waxa loo sheegaya si wanaagsan ugu qaato oo marka war lagaaga waramo warkaasina uu yahay mid xaqiiqo ah oo jiroon been ahayn oo aan isturunturraynaynin warkaasi wuxuu ka dhiganya sidii muuqaal uu kugu soo hormaray oo kale oo qisada nebi yuusuf iyo de haddii aad imaka akhrido iyo qisadan aynu arkayna reer banu israa'iil iyo qofka shucuurkiisa wax badan bay ka bedeli karaysa waaqacan maantana uu ka dhexarki karaya si kale hadii loo dhigo waa muraayada maadiga arrimahana maadigii hore muraayadda laga arkaya waa taariikh lidaalik baa laydhaa qur-aanka saddex meeloodoo meelba taariikh lidaalik bay haboontay qofka muslimkahay taariikhda ummadaha iyo taariikhda islaamka iyo taariikhda Ehm, islaamka iyo kasoo dhexaysay dadka muslimiinta lagdankii inuu wax ka ahriyo oo wax ka ogaado marka qisadii reer banu israaiiloo de aynu hore soo xusnayn suuradda saddex meeloodoo meel ay ka warramayso qisada ah, ayaynu arki doonaa waxaa qisadan xaqiiqatan eh, lagu tilmaamayaa inay tahay alyahuud aw suurat lyahuud fi lqur'aan muuqaalka yahuudilaaday oo qur-aanku uu bixiyey yuhuuddaasi ma kuwan imika ma kuwii dhaxaa ma kuwii shishaa waa yuhuud oo dhan kuwan imika ka bilow ilaa kuwoodaa ugu horeeyay waa isku wada baab inay isku qolo qura yihiin waxaad arki doontaa qur-aanku wuxuu wuxuula hadlayaa si khitaaba macnaha si imika lala hadlayo oo kale ayuu qur-aanku ula hadlayaa weliba kuwa markan aayaadku ay soo degayeen joogayna afcaashan iyo arrimahan oo dhan kuway ku yimaadeen maaha ee kuwaas waa wakhtigii nebi muuse kuwii joogay bay haddana sidii waxaan iyagu ay sameeyeen ama lagu sameeyeybaa ilaahay uula hadlaya waayo iyana way la qabaan waa isku baab waa isku dareen waa waxay aaminsan yihin sidii aabbayaashoodii hore kale marka kuwan iminkana muuqaalka kuwani ay lahaayeen ayuunbay leeyihin yuhuuddan iminkana waxaa qisadooda sidan loogu dheereeyay yuhuud nicmadu ilaahay uu siiyey inaanay garan iyo khatartooda aad u farabadan awgeed ila ilaahay isagaa kala yaqaana khalqiga yaa bani israa'iil reer banu israa'iilow udkuruu xusa buu ilaahay yidhi nicmatii nicmadayda xusa allatii ancamtu calaykum nicmadaasoo aan idiin barwaaqeeyaan idin siiyey wa awfuu dhammaystira bicahdii ballantayda uufi aniguna waan dhammaystiri doonaa bicahdikum ballantaan idiin qaaday wa iyaaya anigoo keliya buu ilaahay yidhi farhabuun iga cabsada cid kale ha ka cabsanina wa aaminuu rumeeya bimaa qur'aankii ansaltu aan soo dejiyey musaddiqan isagoo u rumaynayo waafaqsan limaa macakum kitaabkaa haysataana tawraada buu u markhaati furayaa isku dhan bay u jeedaane qur-aanka rumeeya walaa takuunuu ha noqonina awala kaafirin bihi cidda ugu horraysa ka gaalowda ha noqonnina ee cidda ugu hor rumaysan noqda walaa tashtaruu ha ku iibsanina biaayaati aayadahayga aa ah haysataan ha dhaafsanina amanan qaliilan lacag yar ama adduunyo kooban ha dhaafsanina idinkoo aayaadka qarinaya wa iyaaya aniga oo keliya fattaquun iga cabsado xaggayga iska eegabaa ilaha wey meel kale intaa iska eegaysaa labada aayadood waxaad arkaysaa reer banu israa'iil ayaa ilaahay ula hadlay reer banu isra'iilkii joogay wakhtigii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ammaanada hayaan inay gutaan baa la farayaa markhaatiga ay ogyihiin inay qiraan ay caddeeyaan baa la faraya ilaahay ballantiisa inaanay ka bixin baa la farayaa qur-aanka kariimkaa iyo rasuulka inaanay beenin baa la farayaa iyaga aqoon leh ogsoon xaqaa'iqee ummadda inay wanaagga u horseedaan sidaasaa ilaahay u faray marka ammaanaduna way sii kala culustay ammaanada diinta ayaa ugu culus ammaanada diinta guud oo ha khiyaamaynina nicmada aan idin siiyey xusa baa ilahay una waa nicmadii diinta nicmooyinkao dhan taasa u qaalisa ballantayda oofiya ballantiinna aan oofiye ballantaasi waa midkay caalamu dar khalqigu ilaahay la galeen ballantaasi waa tii towraad laga qaaday waa tii ambiyadooda nebi waloo yimaadaaba uu ka qaadayay nebi maxamed hadduu soo baxay inay rumeeyaan oo xaqa ay ka run sheegaan aniga uuniga cabsada ilaahay wuxuu idhi waxa aad rumaysaan qur-aankan kariimka ah ee rumaynaya towraad musadiqan limaa macakum oo maal haddii uu khilaafsanaan lahaa ama burin lahaa ama isweydaarsanaan lahaayeen marba siyaaba heli lahaayeene towraadi waxay sheegaysaa buu qur-aanku sheegayaa isku usuul weeyaan towraadi astaamihii ay sii sheegtay baa lagu hayaa walaa takuunuu awala kaafirin bihi mafhuum ma laha bay idhaahdaan intaa jumladaasi culamaau tafsiir ha noqonina ka ugu horeeya ka gaalooba macnaha laga fahmi maayo ka ugu dambeeya ee ka gaalooba noqda oo xagga hore un iska daaya lagama fahmayo laakiin macnuhu waxa weeye ceeb weyn weeye kii ay ahayd inuu dadka ugu horrumeeyo oo ugu horgaaloobay kii markhaatiga uu ahaa ee dee waxyigan xogtiisa hayee ay ahayd inuu aftaxo rumayntiisa ee kitaabkiisa ku hayay inuu ugu horgaaloobo waa ceebta ugu xun weeye marka idinkii la doonaya inaa ugu horumaystaan ama markhaati noqotaan ama dadka ku guubaabisaan dee ugu horgaaloobaya ha noqonina ee lagama fahmayo yaro dambeeya aayadaha ilaahay ku iibsanina adduunyo yar saasaa ilaha weli marka halkaa waxaynu ka fahmnay ilaahay nicmadu ina siiyey marka horeba inanilaa wixii nimanka loogu mana sheegtay iyo wixii ilaahay ku guubaabiyey intaba waynoo yaallaan nicmada aynu haysanno islaamka kowka ah qofku haduu diin iyo iimaan leeya iyo islaamnimo iyo camal san iyo cibaado wanaagsan oo wax kasta uu waayo waxba u noqon maayo balaayo kasto soo kabagashataa waxba yeeli mayso qofkaasi haduu diin leeyahay waayo halkii lagu waaraye uu ku nasanayay buu tegi doonaa musiibada adduunyadana wuu iska ilaawi awfuu bicahdi uufi bicahdikum waxaynu ka fahmaynaa ilaahay waxa laga doonayo waxa laga helaa wuxuu inaga doonayo markuu inaga helo saas in tansurullaaha yansurkum Ah, marka had iyo jeer wuxuu ballan addoommaha kaga qaaday qur-aanku uu inagula hadlayo rasuulku inagula hadlay waxaa sameeya waxaa sameeya waxaa sameeya waxaa iska daaya kaa oofiya ilaahay wixiisii baa helay marka haddii muslimkii oo jabay la arko muslimkii oo xaqiran muslimkii oo laga xoog badan yahi muslimkii oo faqiira intanoo aayadood iyo intanoo diinihina ay sheegayaan waxaasoo khayra inay helayaanoo ay la yihiin maanta macnaheeda ha u fahmin inuu ilaahay subxaana wa tacaala waxaan jirin sheegay laakiin shardigan baa la waayay hadii shardiga la waayana mashruudka la waaya iminka waxaan ku idhi haddaad halkaa albaabkaa ka baxdo adduunka intaa leeg albaabka kugu horeeya ka helaysa haddaad kaba bixi weyda miyaad soo helaysa ma soo helaysa waayo shardi baa ku xidhan shardiga haddii la helunbaa mashruudkana la helaa ilaahay baa wuxuu leeyahy wa awfuu bicahdii uufii bicahdii marka ummaddan aad arkaysa hangabsanaysa ee indhaha beeshay ee adduuniya aakhiraba daciifka ka noqdeen shardigaasaa laga waayay waxaa kaloo ilaahay uu tilmaamay walaa tashtaruu biaayaati amanan qaliilan wa iyaaya fattaquun adduunyo yar ha ku iibsanina aayadahayga aayaadku mar madaxday la hadlaan mar culimmaday la hadlayaan mar raggay la hadlayaan mar dumarkay la hadlayaan bulshada qaybaheeda kala duwan qur-aanku si guudna la hadlaa mararka qaarkoodna qolaba si gaar uula hadlaa Ehm, waa sidaa cagaftaa dhulka safaynaysa ama xaadhaysa ama wax toosinaysa kolba meeshii qalloocan ee soo baxday dee jiiraysa marka qof waliba iyadoo si guudna loola hadlay si gaar marka loola hadlayana waa inuu calaamadsadaa culimmadii yuhuudda aayadda ku soo degtay culimada islaamkuna waa inay iska ilaaliyaan khatartaa looga digay inay ku dhacaan diinta ilaahay in adduunyo la dhaafsado oo mabdi'ii xaqa ahaa ee lagu noolaa ee lagu dhiman lahaa maslaxad la dhaafsado taasi baa ilaahay uga digay reer banu israiil ficlan waanay sameeyeen nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ihi qofka cilmi bartaa cilmigaasoo ah wixii lagu doonayo ilaahay wejigiisa si uu adduunyo ugu helo lam yurix raa'ixata aljannati yowma alqiyaama qiyaamada jannada urteeda ma helo macnaheedu maba gala janno macnaa asbaxa muxtarifan bidiini qofkana wuxuu noqday qof diintiisii ku shaqaysanaya oo maalqabeen iyo madax iyo raciyad iyo mid kastaba ha kaga helee waxa uu diintiisa laanuga uga dhigtay qaxweeyo inuu ku shaaceeyo marka ilaahay waxa u leeyay anna jannada ka qufulaya ilaah waan jannada laynaga xidhin sidaa darteed ba xadiiska iyagoo eegaya iyo aayaddan culimmadu waxay ka murmaan diinta ilaahay marka dadka la barayo sida qur-aanka iyo xadiidkaoo kale mushqaayad ma laga qaadan karaa ila waa tan layidhi qaxwaha qaadanine waa tan layidhi lacag yar ha dhaafsanine wax ma laga qaadan karaa barida qur-aanka la barayo tafsiirkiisa dhigidiisa xadiidka la baraya kutubta ha iyo mayaba waa yidhaahdeen laakiin qowlka dhexdhexaadka ah waa qowlka u badan qofkani diinta uu barayo bilaasha ku baro haduu helayo masder kaloo masaariifta uga soo baxdo meel kaloo masaariifta uga soo baxda hadduu helayo waa cibaadee cibaadadiisaasi bilaasha u ahaada haddii aanu meel kale haysanin meeshii wax ka soo bari lahaa kasoo saari lahaana diintan iyo qur-aankanuu dadka baraya uu kaga mashquulayo hadduu shaqo tagana diintiina dhaafayso waxbaa lagu siinayaa markaa waxay usoo daliishadeen xadiidkii ka warramayay qur-aanka daweyntiisa in wax laga qaadan karo ee uu nabigu nabiguuhi inna axaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaabullah bukhaari baa warinaya can abi saciid alkhudri wax aa mushqaayad ka qaadataan waxa u fiican oo u wanaagsanba kitaabka ilaahay xadiidkaasay markaa haddii lagu daweynaya hadii la baraya labadaba waayo qofkii eh, inaga ta inoo daran waxa weeye dadku inay diin la'aan ku dhacaan dadku inay jahli kaga sugnaadaan diintooda taasaa mushkilada adduun yaroo laga qaatay mushkilada ka badani waxa weeye dadku inay eh, garan waayaan qur-aankoodii iyo xadiidkoodii iyo waxyigoodii si kastoo lagu dhiirigelinayo oo mubaaxaba la maraya waaya alla waxau uhi walaa talbisuu lxaqa bilbaatil walaa talbisuu ha ku laaqina ama ha ku dhex darina alxaqa bilbaatil xaqiyo baatilka ha isku dhex darina wa taktumu lxaqa walaa taktumu lxaqa culimadii ay xaqa ha qaninina wa antum taclamuun idinkoo garanaya wa aqiimuu salaa salaada ooga baa wa aatu zakaa sakadana quudha oo bixiya warkacuu maca araakiciin kuwa rukuucaya la rukuucoo la tukada baa ilaha wuli ata'muruuna miyaa faraysaan culimmada haddaad tihiin annaasa dadkii bilbiri samahaya wanaagga miyaa faraysaan wa tansawna anfusakum nafihiinina waa ka ilaawaysa oo e, wanaaggii ma faraysaan wa antum tatluuna alkitaab idinkoo weliba kitaabkiina akhriyaya afalaa tacqiluun miyaydaan wax garad ahayn baa idhaha buuri oydaan waxba fahmayn wastaciinuu kaashada oo garabsada bisabri waasalaa sabirka iyo salaada labadaa u kaashada adduunyadu way balaayooyin badan tahaye wa innahaa salaadii la kabiiratun ay la faqiila mid ku culus weeye oo ku weyn bani aadamkii ilaa cala alkhaashiciin dadka ilaahay u khushuucsane qalbigoodu dabacsan yahay uu nool yahay mooyaane aladiina kuwa khushuucsanoo yadunnuuna yaqiinsan oo ku qancay annahum iyagu mulaaquu rabbihim inay ilaahooda la kulmi doonaan inay ilaahay la kulmayaan kuwa ku qanacsan dannigaasi waa qanacadiyo yaqiine kuwaasay salaaddu u fududah wa annahum iyagu ilayhi raajicuun inay ilaahay u noqon doonaan kuwa yaqiinsan kuwaasee cibaadadani u fududdahay aakhiro ninka xusuusta ayaan ilaahay cibaadadiisa fudaydsanayn arrimaha waxaad arkaysaa reer banu israa'iil baa khitaabku culimadoodii uu ku socdaa iyo caamaba ummadii marka wixii iyaga la faray innagana waa layna faray waayo waa dhisma ummadeed waxaygu wuxuu ka hadlaya usuusha ay towraadi faraysay buu qur-aankeennuna faraya waa laba muse laba iswaafaqsan weeye oo isu rumaynaya ilaahay wuxuu idhi xaqa iyo baatilka ha isku darina idinkoo xaqii garanaya xaq iyo baatilka ha isku darina waa mid xaqa ha qarinina idinkoo garanaya marka labada arrimoodba waa manhi oo nafiga u yaalla halka horea nafyiga dambena u yaalla walaa talbisu alxaqa bilbaatil laaba halkaa ku jirta ka kalena wuu ku cadfan yahay ficilka kale waalmactuufu cala almanhiyi manhiyu mid la diiday waxa lagu xidhaana isna waa la diiday marka macnaheedu waxa weeye walaa taktumuu walaa talbisu alxaqa bilbaatil walaa taktumu alxaqa saasay wada socdaa xaq iyo baatilka isku dhex oo wax aan xaq ahayn xaqa ka dhigina mar labaad xaqaha qarinina idinkoo garanaya labada jeerba adoo garanaya xaqiya baadil inay kalayin ha isku dhex adigoo garanaya xaqan inuu cadayn u baahan yahay ha qarinin labalabaad saasibaa naskuula hadlay ummadii aqoonta lahayd marka halkaa nasku waxauu ilaahay inoogu tilmaamayaa aqoonta qofka ilaahay uu siiyey weliba diineed inay tahay ammaanah la doonayo in uu qofkii guto ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha qofka mas-uulka iyo qofka madaxda iyo qofka culimada qof waliba shayga uu aqoon u leeyahy u garanaya inuu diinaya sawaab yahay sida ugu quruxda badanee ugu macaan dadka inuu u gaadhsiiyo wey oo aan mudaahano la samaynin iyo mudaaraad iyo lafi iyo dowraan macnaha inaan jiro dheer laga soo wareegin xaqa la caddeeyo xaqu waa xaq waalxaqu axaqu an yutabac waalxaqu axaqu an yuqaal xaqu isagaa mudan in la raaco xaqu isagaa mudan in la cadeeyo xaqu isagaa mudan in lagu dhawaaqo ciddii doonaysaaba ha ka xanaaqdo marka dee labsulxaqi bilbaatil waa say nimanka yahuudda ay samayn jireen gacmahooday ku qori jireen tafsiir khaladay saari jireen xaqiiqaday badali jireen taa ka daayeen sidaasay tahay oo runtii dee qofka aan xaqa haynin ayaa aad u necab xaqa sheegidiisa iyo caddayntiisa iyo faafintiisa mar haddaanu qofku xaq haynin oo baadil wada yahay baadilkaasi noocuu doonayaba ha ahaadee aad buu u karaahaysanaya xaqa iyo ehelkiisaba uu karaahaysanaya magac buu u bixinayaa iclaamkuu ku jihaynaya dacaayad badan buu u iftiraadaad iyo waxyaabo ka soo qaada waxaanu odhan dee wixii nebi maxamed laga sheegi jiray caleyhi salaatu wasalaam iyo rususha marka taasi karaahiyadu karaahiyaysanayo yaan loo turin baa ilaahay uu leeyahy watagtum alxaqa waantum taclamuun <clears throat> waaya haddaba sidee xaqii loo caddaynaya sidee baan xaqii loo qarinayn waa in shacaa'irkan iyo cibaadooyinka usuushoodan iyo arkaantan intanoo dhanba la fuliyaa si xaqii u caddaado markaasaa ilahay uri salaada ooga sakadana bixiya la rukuuca dadka rukuucaya shacaa'irkani inay oognaadaan waa xaqii oo cad bay ka mid xaqii oo cad oo muuqda in cibaadooyinkani si fiican u oogan yihin oo aan hagrasho lahayn warkacuu maca raakiciin oo sawtan salaadii ilaahay uhi tukada maxaa rukuucda si gaara loogu sheegay waa meelaha u muhiimsan rukuucda iyo sujuuddu qur-aanku si gaara u calaamadayaayoo ka bogashadooda iyo hagaajintooda iyo waa meelaha lafdhabarta oo ahee muujinaya addoonnimada adoonnimada waxaa muujinaya qofkii ilaahay daraaddii qofkii toosnaa oo ilaahay daraadi u foorara oo ilaahay daraaddii fooda dhulka ugu haya waa meelaha aadka usii qiimaha badan ee addoonnimada xaqiijinaya wey ee kibirka meesha ka saaraya warkacuu maca raakiciin sirta kale ku jirtaa waxay tahi bay tafsiir cibaadadani waxay ku fiican tahay ilaan rag baa lala hadlaya oo adiga arkaya jamciie eh. inay jamaca ku wanaagsantay jamcuna faral yahayba warkacuu maca raakiciin salaadaha jamac ku tukada waxaa kale oo jirta nimankaa yuhuudda la odhanaya aayaadkuna ay markaa la hadlayeen salaadooda waxa ay kala dagaalami jireen rukuucda nagadaa bay odhan jireen foorfoorsan kari mayne marka rukuucda ay ka goosteen ayaa ilahay u leey usoo celiya salaada rukuucdii salaada rukuucdii usoo celiya waaye siyaabaha xaqii loo muujinaya waxaa ka mid a ah al amru bilmacruuf waannahyu can ilmunkar in wanaagana la isfaro xumaantana la isu diido maca kowni shaksi namuudajiyan fi daalik iyadoo cidda arrintaa isu taagaysaana tusaale ay ku ta adigu xaqii tusaale ku noqo dadkana ugu gurmo ilaa waad u naseexaynaysaae eh? dawaad sidaa dawada dadka gaadhsiiyo wanaaggana farxumaantana u diid haddii laakiin qofkii wanaaggii eh, uu dadka faraya isagii aanu samaynayn ah, waa bilaa baraku dadka mari maayo ata'muruuna annaasa bilbiri watansawna anfusakum wa antum tatluuna alkitaaba afalaa tacqiluun wanaagga miyaa faraysaan dadka xumaantana waa u diidaysaan naftiinnana waa ilaawaysaan kitaabkiina waa ka ahriyaysaan waxaan inuu xumaanye caqli miyaanu jirin waa canana leh canaan aad u adag wey marka dhowr xaalo weeyo xaaladda ugu fiican waxa weye qofku inuu wanaagga sameeyo xumaantana ka tago dadkana sidaa ku waaniyo wanaaggana fara xumaantana u diido xaaladda labaad waxa weye inuu wanaagga sameeyo xumaantana ka tago isla markaana uu iska fadhiisto oon cid waxba u sheegin xaaladda saddexaad waxa weeye wanaaggiibuu farayaa buu diidayaa laakiin isagu samayn maayo xaaladda ugu liidataa waxa weeye xumaantii wuu samaynaya wanaagna ma samaynayo cidna waxuma sheegayo balka waran malakaasaa soomaalida dafka ah <laughs> isagu wax khayr laba ma hayo shar buu dhex dabaalanayaa cidna waxba uma sheegayo marka afartaa xaalad si aynu u kala horaysiinay ayaa kan wanaagga dadka faraya xumaantana u diidayo waxa ka sii liita dee isagu waxna wadin waxna farayn madankani wuxuu leeyahy annagaa ibtilownay halka aannu ka qodax qaadannay waa caynkaa iyo caynkaa balaayadaasi annagayna soo daashatay waa arrin maada rayaalanna waan dadaali idinkuna hagaaga oo waxaa iska daaya ayuu leeyahy oo uu qiranaya xumaantii xumaannimu u arkaya qofkii kale wuxuu dhaamaa kan isagu dee aan waxna farayn waxna samaynayn waa sida culamaa ay qabaan weeye laakiin waa arrin dee qofkii in wax laga qaatay hor joogsanaysa isagii baan tusaale wanaagsan ahayn tusaale wanaagsan baanu ahayn tusaale wanaagsan wuxuu noqon laha hadduu shaygan u hogaansan yahayoo dadkana uu farayo rasuulku sala allahu caleyhi wasalam aad buu uga dayriyay arrintaa wuxuu uhi maalinka qiyaamaha qof baa la keenaya nin wanaagsan oo dadka wanaagga fari jiray xumaantana u diidi jiray naartaa la gelinayaa waxa ka soo dhacaya mindhicirka kolkaasuu ku dhex ayuu qaadi kari waayaa mindhicirkii oo farabadanaasuu ku wareegaya ahlu naarkiiba ayaa soo ururaya waxay leeyn war xagga xaggaa lagaa raacay sawtaad wanaagga noo sheegi jirtay xumaantana noo diidi jirtay waa maxay waxani wuxuu leeya way jirtee aniguna xumaanta waan samayn jiray idinkana waan idin diidi jiray wanaagga waan idin fari jiray anna ma samayn jirin halkaasaa layga raacay buu leeyahy marka waa arrin aada u khatar badan wey ninbaa cabdilaahi bnu cabaas u yimi maalin maalmaha ka mido ah, wuxuuhi waxaan doonayaa inaan arrintan alamru bilmacruuf wanahyu canilmunkar inaan isu taago waa saddex aayadood ma ka dabaalan karaysaa buul midi waa aayaddan midna waxa weye suuratu saf lima taquuluuna maa la tafcaluun kabura maqtan cinda allahi an taquuluu ma la tafcaluun iyo aayaddii ka warramaysay qisadii nabi shucayb wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canh in uriidu ila lislaaxa ma stadactu wamaa tawfiiqii ila billah waar ma nabi shucayb leeya waxaan idiin diiday inaan idiin weydaarto marka dadka had iyo jeer acyaantaa sida culimada iyo madaxda iyo maalqabeenka iyo dadka in badan lagu dayda ama xaggooda la soo eegayo aad bay lagama maarmaan u tahay sida qowlkooda waxu saxaya ficilkooduna inuu waxu saxo leanna waabay dhacdaaba dadka qaarkood in dee la isu egaysiiya annaasu calaa diini muluukiin baa laydhaha kale mararka qaar baa waxay yidhaahdaan iyo sida u dhaqmaan iyo waxay isticmaalaan iyo dharkay xidhaan iyo sow dadku kama daba maro dowladdan baad arkaysa ka u madaxda ahi ee waxa uu xidhan iyaguna dadkoodu xidhanayaan zayigiisiibaa la eeganaya qowlkiisii iska daa marka khaladkiisu waa khatar badan yahay culimmaduna waa saasoo kale qofka ficilkiisu waa inuu maaragtay aad uga dadaalaa marka laga saxana waa inuu qaataa haddaan sabab kale jirin waaya waa xaqa siyaabaha loo cadaynaya ka midta <clears throat> haddii arrintan eh, dee ay sii socotana khatar bay keeni kartaa oo haddii dadkii qaarna xumaantii sameeyaan kuwii kalena ay diidi waayaan oo la isla aamuso nacdal baa iman karta saynu xagga dambe aayad ku arki doono ilaahay wuxuuhi wastaciinuu bisabri wasalaa sabirkiiyo salaada kaashada waa siyaabaha xaqa loo cadaynayo siyaabaha xaqa loo sugayo ee aan la isugu daraynin baadilkii xaq marka halkaa waxaa ka muuqda adduunyada marka la joogo mushkiladaheedaa badan duruufaheedaa badan qofku waxa uu kaga dabaalan karaa mawjadaha hiraya iyo musiibooyinka iyo duufaanada inuu doonida sabirka fuulo laabudda an yadlac markaba sabr markaasuu mawjadaheeda kaga tallaabaya markaasuu maqsuudkii gaadhaya iyo halkii uu ku socdayo jannadii ilaahay marka macsiyadii sabir bay u baahantay macmacaanka yar iyo shaydaanku wuxuu kuu qurxinayo sabir baa lagaga dabaalan karaa sabir baa lagaga dabaalan karayaa cibaadooyinka aynu gudanayn ee naftu ka soo taagantay sabir baa lagula iman karayaa musiibooyinka kugu dhacaya ee wax walad jeceshay ku dhaafinaya sabir baa laga gudbi karaa dacwadda ilaahay iyo xaqiijinteeda iyo xaqa caddayntiisa sabir baa laga gudbi karaya jihaadka ilaahay sabir baa lagula iman karaya kullu daalik sabir buu u baahan yahay salaaduna waa cunsur muhiima oo ruuxda qofka ee sabri karayso ayay kor u qaadaysa saa darteed baa ilaahay uhi isagoo nabiga la hadlaya waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha marka arrinuu ku yimaada wuxuu u degdegi jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam salaada salaaddii way ku culusta kuwa khushuucsan mooyaane waa run wasadaqa allah ilaahay baa run sheegay waynu arkaynaa dadkeenna intiisi faraha badnayd iyo salaaddii maye xagee kala maraya qofkii wuu xoog weyn yahay haddii doono orodka cidi ka dheerayn mayso dadka u dheereeyuu ku jiraa haddii laydhaa waxa la xamaalo ka ugu weyn buu xamaalayaa haddii laydhaa waxa la cuno waxa u badan buu cunayaa haddana haddii la ha la rukuuco way ku adagta markaasuu xoqasho bilaabaya wuxuu leeya maryahaanay daahir ahayn sidana meeraysigu bilaabmaya waan tukan doonaa waxbaan isku hagaajinaya horta muxuu isku hagaajin waa inuu shan daqiiqa istaaguu tukadu weysaystabe mushkilad kaleba waa kabiira way ku culus tahay oo shaydaankiibaa ku cusliyay daacaadkao dham waa noocaas macnaha qof cibaadadu waxay u baahan tahay layli iyo inuu qofkii jabsan yahay sidaa darteed baa nebigu calayhi salaatu wasalaam uu delahaa ubadka fara goorma toddoba jir markuu yii toban jir ha lagu edbiyo ha muujiyo arrinkan arrinkaba kacdaa inuu yahay markuu eh, yaraantaa ku soo carbismo weynaanta kaga tegi maayo awrka hadiyo jeer lagu carbiyo ama lagu layliyo yaraanta markuu qaalinka yar yahay waa ka madaadshaha noqda iyo gurgurqaadka ee marka dambe reerka caruurtiisa la saaree si fiican lagu haayo laakiin isagoo baarfuranoo koranaka la soo qabto dee markaa waxba lagu aamini maayo wuu buubaya waad arkaysaa qofkiioo xoog loo marka laydhaa markuu salaadii bilaabo sidaa u xidhxidhanoo ataxiyaadkii aanu fadhiisan karayninoo aan rukuuci karayno inuu figaysan yahay un aad moodo wainahaa la kabiiratun ilaa cala alkhaashiciin khaashiciintaas waxa weeye aladiina yadunuuna annahum mulaaquu rabbihim waannahum ilayhi raajicuun waxay yaqiinsanyiin inay ilaahay la kulmayaan ilaahayna u noqonayaan liman kaana yarju llaaha walyowma inaad ilaahay xusuusan tahay inaad aakhira xusuusan tahay oo arrimaha cibaadada ku fududeeya yaa bani israa'iil reer banu israa'iilow buu lahay rabbi u baaqayo udkuruu xusa nicmatii allatii ancamtu calaykum nicmadaan idiin nicmeeyey wa annii fadaltukum cala alcaalamiin wa annii anugu fadaltukum inaan idinka dheeraad siiyey cala alcaalamiin caalamiintii wakhtigaasoo dhan inaad dheeraad ka yeelateen taana xusuusta nicman idin siiyo waan idin fadila wattaquu yowman maalin ka cabsada maalin ka walbahaaro ka walaaca maalinkaasoo laa tajzii aanay abaalinayn nafsu nafi can nafsi naf kale shay-an waxba nafina naf waxba kama qallayn karto waxba kama bixin karto walaa yuqbalu minhaa naftaa la qabsadayna lagama yeelayo shafaacatun ergo haddii loo ergeeyo naftaa lahaystaha ah qofkaa lahaystaha ah erge lagama aqbalayo walaa yu'khadu minhaa lagama qaadayo naftaa cadlun madax furasho madax furashana ma jirto walaa hum yunsaruun loona hiilin maayo dadkaa idu wakhti xusa najaynaakum aannu idinka nabadgelinnay reer banu israa'iilow kuwii nabigu ilaahay la hadlaya calayhi salaatu wasalaam arrinkana aabbayaashood baa loo sameeyey waa isku baab wixii aabbahaa loo sameeyey adna waa lagu sameeyey waid najaynaakum markii aanu idinka nabadgelinay bal diba xusuusta min aali fircawn fircoon iyo cafaaridiisii iyo qoladiisii yasuumuunakum waxay idin dhandhansiinayeen suu'a alcadaab cadaabkiisa u xun iyo jirdil iyo ciqaab ka ugu adag bay idin dhandhansiinayeen oo anaa idinka nabadgeliyey yudabixuuna waxay biraynayeen ama gowracayeen abna'akum innamadiinna si aanay u soo korin wayastaxyuuna waxay daynayeen nisaa'akum dumarkiinna si ay ugu shaqaystaanee u addoonsadaan wa fii daalikum baa ilahay uhi kaa la sheegay waxa idinku sugnaa balaa'un min rabbikum balaayo weyn baahay oo ilaahay xaggiisa ka timi cadiimun oo aadu weyn oo laydinku imtixaanayo waid faraqnaa xusa id waqti xusa faraqnaa aanu kala kaxaynay bikum idinka daraadiin albaxra badii baanu laba ka kala dhignay biyihii soo socday ayaanu joojino markaasaanu kala qaybinay faraqnaa bikum albaxra fa anjaynaakum waanu idin nabadgelin oo biyii baanu idinka nabadgelin wa aqraqnaa waxaanu hafinay buu lahay aala fircawn fircoon iyo tolkii ayaa la hafiyey wa antum tanduruun idinkoo eegaya idinkoo eegaya siday biyaha u dhex yaacayaan sida midha xareeraadka ay u hafanayaan idinkoo eegaya ayaa halka cadowgiinni ku halaagsanay yeedhmadaasaa ilaahay ummaddan uu yeedhayaa inay ammaanada gutaanoo ilaahay nicmadiisa maruun ay ku mahadnaqaan bal inta aayad ilaahay ugu yeedhaya ummaddae ah, een waxba kaga duxin waxalla wax kaga duxay ma jiro nicmadayda xusa nicmadaasi dee soo sheegno mid diineed iyo mid duunyaba way lahayd waxa ilaahay xusay inuu ka dheeraad siiye caalamka bal hadda waa reer banu israa'iil wa annii fadaltukum cala alcaalamiin caalamkao dhan laga fadilay baa reer banu israa'iil ilaahay u tilmaamay waa yuhuudda wakhti wakhtiyada ka mida ah ahayn maxay mufadaliina cala alcaalamiin haddana markii dambe maxay ku dambeeyeen lucina aladiina kafaruu min bani israa'iil calaa lisaani daawuuda wa ciise bni maryam ambiyadaasoo dhan baa ilaahay ku nacdalay carabkoodii nebi weliba u nacdalayay maxaa sababtu tahay dalika bima casaw wa kaanuu yactaduun kaanuu laa yatanahawna can munkarin facaluuh labi'sa maa kaanuu yafcaluun nimankaasi alla ka fogaanshuunbay sameeyeenoo ilaahay unbay ku gacan saydheen oo ay caasiyeen baa ilahaw macsiyadiibaa waxay keentay inay fadligii ilaahayna waayaan noqdaanna kuwa loo cadhooday oo malcuuniina marka halkaa waxaad ka arkaysaa ummadaha macnaa makhluuqa iyo khaaliqa abtirsiima kama dhaxayso laakiin maxaa ka dhaxaysa addoonnimo inay addoommo u noqdaan sirtaa inaad fahamtaabaa muhiima dadku ilaahay waxay igu kala dhow yihin waxa uu u kala jecel yahay kolba siday u kala caabudaan kolba siday xadhigiisan u qabsadaan kolba siday amarkiisa u qaataan waayo halkana wuxuu uhi wa annii fadaltukum cala alcaalamiin ayaguma na sheegta caalamkao dhan baan idinka fadila halkanna waa la nacdalaydaa marka macnaheedu ma aha dad islaam sheeganaya haddii oo ummadii nebiga khayrka badnaa lagu sheegay hadday ficiladii yuhuudda sameeyaan iyagu nacdashaa mutaysan maayaan macnuhu maaha ee nacdashaasa iyaguna yeelanay wanacuudu billahi min dalik ilahay baynu ka magangalay laakiin waxaasoo balaayo ahee diinla'aana dadka muslimkii haday u badheedhaan iyadoo la tilmaamay ummaddii nebiga khayrka badnayd inay yihiin malcuuniin bay noqonayaan waayo ummadaba shardi ku xidhnaa kuntum khayra ummatin ukhrijat linaas maxaa ku xidhan tamuruuna bilmacruufi wa tanhawna cala munkar waa sababti waa niyatu suaal jawaabti wey in arintaa la fahmaana waa muhiim waxa ilaaha uu tilmaamay insaanku intuu ifkan joogo inuu diyaargaroobo safaray lagama maarmaan tahay inuu galo ayuu safrayaa waa safarkii aakhiro waa safar aan ogeysiis lahayn waa safaraan soo noqosho lahayn waa safaraan jaanis kaloo ku dambeeyaa jirin waa safar safxadahaaga iyo camalka iyo wixii lagaa qorayoo dhan uu xidhmi doono wataquu yowman laa tajzii nafsun can nafsin shay nafina naf waxba kama gudi karto hebel miyaa la haystahaa anaa ka bixiyey ergana ma jirayso ilaahay ou kan sii daa mar haddaanu ilaahay ergadaa ogolaan madax furashana ma jirayso maxaa lagu haystaa intaa in leeg annagaa intaa dhigna waxani waa waxyaabay adduunyada wax lagu maarayn jiray qof haddii la qabsado cid baa loo ergeeyaa maal baa laga bixiyaa isagaa isfurta ma jiro tol iyo xigta toona ma jirto walaahum yunsaruun dowladi ma jirto xigtana ma jirto faidaa nufiqa fi suuri falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun waxba lays waraysan maayo mid waliba xaggiisuu cararaya maalinkaa xusuusta maalinkaa ka baqda qofku maalinkaa intuu xusuusan yahay iimaankiisu wuu hagaagsan yahay camalkiisu wuu hagaagsan yahay tuhaalihiisu wuu hagaagsan yahay waayo wuxuu dareemayaa waxa ka dambeeya mar hadduu maalinkaa ilaawo qalbigiisibaa qalalan nicmadu waa laba qaybood mid waxa weeyaan khayr ilaahay uu siiyey iyo barkhad uu u soo kordhiyey dadka midda labaadna waxa weye balaayo ilaahay uu kaa joojiyey oo sideedaba alislaaxu daakhili yahbut cinda alislaax alkhaariji marka had iyo jeer dadka wanaagooda gudaha islaamku uu bineeya u dhammaystiro akhlaaqiyaadkooda iyo diintooda iyo shuruucdooda iyo dowladooda wuxuu baadi doonaa markiiba ku xigaya al al alkhaariji in arrinka dabaduna ka tiirsan yahay haddii dadku diin iyo dunyaba ay ummadda islaamku hagaagsan tahay gudahooda laakiin cadow dabadeed uu ku soo foogan yahay dee uu ku dhuftaabaa diin iyo dunyaba ka luminaya soo wax jira maaha waxalla waxaa barwaaqo la haysto waxalla waxaa diin iyo cibaadiya dacwad la haysto iyo cilmi haddii ummaddu aanay awood lahayn baaba baaba'bay mucaradiinu yihi inay baaba'aan oo dee adiga arkaya maanta dadkii muslimkaa sida loo galayo marka ilaahay wuxuu ugu madna sheegtay reer banu israa'iil inuu cadowgoodii jabiyey cadowgoodii cilmi buu siiyo wuu fadilayo barwaaquu siiyayo cadowgoodiina wuu jabiyey waxyaabuu ilaahay ugu madna sheegtay wey ummadda oo cadow qabsado oo uu cirhbaha gooyo oo halaago jiritaankeeda iyo barwaaqadeeda iyo nabadgelyadooda midna macno ma leh waxaan idinka nabadgeliyay fircoonoo cadaabkii u kululaa idin dhadhansiinayo inamadiinana gowracaya dumarkiinana daynaya nacas buu ahaa fircoon nacasyaashoo dhan ka ugu weyn buu ahaa waayo mid baa faaliyoo yidhi madaxnimada aad haysato mid yaroo dhasho reer bani israa'iil ah ayaa sababu noqonaya oo maxaabuu sabab ugu noqon buuhi kii dhashay ee inanaba ma hala gowraco basaasiintii iyo noocii nabad sugidiibuu diro wuxuu ihi tu kastoo uur la raadiya dabagalun ha lagu sameeyo mar alla marka mushawn hala eego hadduu inayaa lasoo qaado kow laga siiyo marka nacasimadiisa dee haddii arrintani wax jira ay tahay oo inankaasi uu milkigiisa sabab u noqonayo uu meesha kollayba ka saarayo dee waxba u tari maayo daduu gowracaa ila kollayba milkigii wuu waayaye haddii arrintani ay been tahayna dee waaba beene muxuu dadka u layn marka labada dhanba hadduu u fikiro dee wuxuunbaan ficla laakiin fikir baan jirin waa junuunulcadama ayaa ku dhacay waalidiisla weynaanta wayastaxyuuna nisaakum dumarkiina way ka xishoonayaan maaha ee way daynayaan yatrukuunahunna fii qaydi alxayaa iyagoo nool bay ka tegayaan si ay ugu shaqaystaan wa fii dalikum balaa min rabbikum caliim balaayo weynba halkaa idinka soo martay cadow kaa xoog bata nimaan kuu tudayn iyo kuu talin bay idhaaheen waata iminka ummadda islaamka haysta iyagiibaa qaraaraadkii iyo ururadii iyo meelihii la isugu imanaya wixii oo dhan haya inta intoo adiga arkaya dee firiistiin yuhuuddii sidan ilaahay ugu mala sheegtee cadawga laga nabadgeliyey cadaawadday samaynayaan oo adiga arkaya wiiggii hore konton qof bay dileen wiigganna hal maalin bay siddeed iyo toban qof dileen dhaawacna hadalkiisabaddaa muslim iyo gaal wax ka hadlaya ma jiro carabtiee walaalaha ayeenbaa yar hadhadlay oo waxay idhaahdeen bal degdeg ah ha isugu yimaadaan wasiirada khaariju afkunbay isyar saarsaarayaan sidii shimbiroha way kala dhaqaajinaya iyaguna wax kaleba ma jiraba united nation iyo xuquuqul insaan iyo wixii waa laysla soo dhaafay waa la isu cadaystay marka nimankii noocaa dee ilaahay uu u saa ugu manno sheegtay qur-aanka kariimkaa ka akhrii karaya oo adiga arkaya gardarro garab og iyo inay heleen ummado shisheeyo dee sii xoog badan wa fii dalikum balaaun min rabbikum cadiim waxaa kaloo lagu macneeyey arrinta nicmo weyn baa ku sugan balaa labadaba wuu noqdaa balaayadu khayrkana way noqotaa sharkana way noqotaa oo garanay sharkiie balaaya sidee khayr u noqotaa dee imtixaan baa daba yaala marka nicmo lagu siiyo waad ku balaysanta waad ku imtixaananta markii laydinka nabadgelinaya cadowgaa iyada laftigeeda balaayo ahaydoo bal waxa la eegaya inay ilaahay ugu mahadnaqaan bal waxa la eegaya inay iyagu sameeyaan wixii lagu sameeyey iyo in kale waanay sameeyeen ficlan nicmooyinku ilaahay ugumana sheegtay waxaa ka mida baddii faraqnaa bikum ulbaxr daraaddiin baan badda u kala dilaacay bad la yaqaana inay sidaa mawjadaheedu isu daba haraaciyaan oo biyaha hore iyo kuwa dambe isku xidhan yihin ayaa awoodda ilaahay waxay keentay markii baddu ay ka soo xidhay iyadoo uu daba taagan yahay tignikadii fircoonna ay daba socoto oo saa u eegayaan isaguna uu soo ordayo uu leey inna haaulaa'i la shirdimatun qaliiluun wa innahum lanaa la qaa'iduun wa innaa la jamiicun xaadiruun qoladaasi way yaryihiin buui waanay naga cadhaysiiyeen inaguna waxaynu col ciriyo dhulba ka duuli karayo feejigan waaba intaaba inta lagu laynayaaba iyaguna waa ducafa inaguna waynu xoog badanna way naga cadhaysiyen waa inta imika laysku haystaba niman xoog waaweyn baynu nahayoo iyagoo ducafaa bay naga cadhaysiiyeen maxaq baa layskaga cadhaysiiyey mise baadil ma jiro waa dilaynaa buu leey badiina hortooday timi markaas qaala asxaabu muusa inaa la mudrakuun waxay leeyihiin nabi muuse colkiisi wallaahi waa laynahayaa ilaahay xaggiisa maegina fircoonunba eega inaa la mudrakuun qaala kalaa ina maciya rabbii sayahdiin ilaahaybaa i barbar taaganoo ihagaya buui marka anugu ma baqanayo dee ilaahay baa markaa tilmaamay baddiibuu saa kala dilaaciyey fa kaana kullu firqin ka dawdi alcadiim biyihii unbaa noqday kuwii soo socdayna halkaasay ka laabmeen halkaa u taagan oo ilaahay gidaar buu ku gudbay kuwii sii socdayna may soo noqona halkaasay ka noqonayaan wadadii dhexay qaadeen fa anjaynaakum saasay ku dhaafeenoo daanta shishay tegeen wa aqraqnaa aala fircoon fircoon iyo cafaariddii sidaa bartanka soo galay badii bay ku soo xaroodeen dabeedna way halkaasay ku hafteen wa antum tanduruun iyagoo eegaya idinkoo eegaya iyagoo daawanaya waxalla wixii ay ka baqayeen oo dhan ku libdhay biyihii marka wa antum tanduruun waxay ka turjumaysaa marka lagu dhaado kii aad khadyaanka ka joogsateed ka soo qaxday wuu dhintay iyo marka la idhaahdo waa kan siduu u dhimanayana aad arkaysa meydkiisina aad arkayso way kala nafis badan ishu way ku qabowsanaysaa markaad arkayso siduu u dhimanaya iyo iyo jinaasadiisiiba nimankaasi shakiga ay ka qaadeen fircoon iyo awoodda ay u qireen iyo iyagoo kaba waswaasi lahaa geeridiisa daraaddeed baa ilaahay uu jidhkiisii daayayba alyowma nunajiika bibadanika litakuuna liman khalfaka aaya maanta jidhkaaga waan daynayaabaa ilahay war dadka kaa dambeeya si ay daris ugu noqoto ilaan quwadaha kufrigae waaweyn dad sidoodaba aan rumaysanayninba meesha ka bax dad baa ilaa indhahoodu saaraan ama xaqiiqada ay arkaan aan rumaysanayninba maaragtay ka shakeeyaba <clears throat> waaya ilaahay wuxuu uhi waid waqti xusa wadkuruu waxaa xustaan id waacadnaa muusa markii aanu nebi muuse la ballannay arbaciina leylatan afartan habeen uma attakhadtum lcijla min bacdi dibigii baad samaysateen intuu sii maqnaa kadib wa antum aalimuuna idinkoo gardarro samaynaya uma cafownaa cankum waanu idinka dhaafnay taa cibaadadaasaanu idinka dhaafnay gaalnimada min bacdi daalika intaa falkaa samayseen kadib lacallakum tashkuruun waxaa laydinka doonayaa inay ilaahay u mahadnaqdaan waid waqti xusa reer banu israa'iilow aataynaa muusa alkitaab nebi muuse waxaanu siinay kitaab waalfurqaan iyo axkaamtii kala saaraysa xaq iyo baadilkaoo kitaabkan uun ku jirto lacallakum tahtaduun si aa u hanuuntaan waid qaala muusa liqowmi bal waxa aa xustaan markii nebi muuse qoladiisii uu ku yidhi dibu xusuusta cajalada dibu celiyo taariikhda dibu aaga wuxuu ku yidhi nebi muuse qoladiisii yaa qowmi tolkayow buuri innakum idinku dalamtum anfusakum naftiinnii waad ku xadgudubteen oo meel baa kaga dhacday biitikhaadikum ulcijl samaysashada aad samaysateen dib iyo ilaahay ka dhigateen fa tuubuu u noqda ilaa baari'ikum ilaahayna u noqda oo u toobadkeena faqtuluu anfusakum nafihiinna laaya oo intiinan dembaabtay kow iska wada siiya u toobadkeedka unu ahaaday daalikum khayrun lakum taasaa idiin khayr badan inaasaa u toobad keentaan cinda baari'ikum ilaahayna agtiisa fa taaba calaykum ilaahay wuu idinka towbad aqbalay innahu ilaahay huwa isagu attawaabu araxiim kii towbad aqbal badan weeye ee naxariistiisuna ay badan tahay wa id wati xus ama wadkuruu id wakhti xus huusta oo dib ugu celiya daakiradiinna iyo xusuustiina qultum aad tidhaahdeen reer banu israa'iilow yaa muuse nebi muusew lan nu'mina laka kuu rumayn mayno waxalla waxa aad akhriyaysaad sheegayso waa runtii odhan mayno xataa nara allaaha jahala ilaa aannu ilaaha indhaha saarno oo aannu toos aragno cuqubaa idinku dhacdayoo fa akhadadkum waxaa idin qabatay assaaciqatu qaylo malaa'igtii ilaahay baa idinku qaylisay wa antum tanduruun idinkoo eegaya qaarkiinba qaarka kaloo saasaa ku dhimateen uma bacadnaakum waannu idinsoo noolaynay min bacdi mowtikum intii aad dhimateen kadib lacallakum tashkuruun bal in ay ilaahay u mahadnoqdaan saasaa u leeya marka nicmooyin xagga diinta ahoo loo sameeyey nicmadii maalka iyo nicmadii adduunyada iyo nicmadii fadliga iyo nicmadii cadowga laga nabadgeliya intaba la xus nicmadii diinta dalo maxay ka yeeleen nicmadii diinta ma guddoonteenoo ma aqbaleen oo ma ku mahadnaqeen mise way ku gacan saydheen maya waa nicmadii waxyiga iyo nabi muuse risaaladiisiiyo intuu u maqnaa dee khiyaamadanay sameeyeen afartan habeen baa nebi muuse la ballamay baa ilahay uhi si loogu waxyoodo duurasiino u tago dibi bay caabudeen iyagoo daalimiina mid muuse saamire leelaabaa suuratu daas inuu ku arki doono ayuu waxaa u nabnabado dee sideedaba qofka bani aadamka ah marka gumaysigu ku dhaco kaliya jidhka kama saameeyo iyo dhaqaalaha gumaysigu maskaxdana wuu jeedhaa markaasaa dadkaasi adcafu naas bay noqdaan dadka ugu daciifsan fikirkooda iyo caqliyadooda iyo aragtidooduba hoos bay u dhacaan dadkaa marka nimankan iyaga ah xidhashadii fircoon uu xidhay iyo gumaysigu ku sameeyeybaa ilaa caqliyadii ayuu ka saameeyo dibigaasay dul fadhiisteen waaya ilaahay waxa uu tilmaamay marka inuu ka cafiyey balse ay soo u mahadnaqaan nebi muuse kitaab uu keenay iyo furqaan marka kitaabkaasi waa towraad furqaan waxaa lagu magacaabay kaana yafruq bayna alxaqi waalbaatil xaq iyo baatilka uu kala saarayay si ay u hanuunaan laakiin hanuunkii ay ka kasban lahaayeen dee waa taa aynu soo aragnay waxay ku bedeleen allah subxana wa tacala يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات يا ماهرا بكتاب الله تقرأه أبشر بنور الله والحسنات اقرأ ورتل خاشعا متغنيا بأعذب الألحان والآيات